الله الذي أعلى منار الإسلام بالسنة ورفع بها عن القلوب الأكنة والصلاة والسلام على نبينا محمد القائد إلى الجنة وعلى آله وصحبه الذين جعلهم الله أمانة للناس ومنة أما بعد فهذا هو الدرس الأول من الكتاب الخامس من دروس الدورة الحديثية التاصيلية وهو عمدة الأحكام من كلام سيد الأنام waxaa caawa inoo bilaabmaya kitaabkii shanaad casharkiisii koowaad dowradii aynu ugu magac darnay addowra alxadiiثiya الtaasiliya waana kitaabka loo yaqaano cumdaة اlaxkaam ama alcumdaة fi اlaxkaam oo uu leeyahay shiikha muxadidka ee xaafidka ah cabdulhani ibnu cabdilwaaxid ibni cali almaqdisi wuxuu ku dhashay magaalada jamaaciin la yidhaahdo oo u dhow magaalada naabulus la yidhaahdo ee filastiin ku taalla wuxuu dhashay shan boqol koob iyo afartan isla sanadkaas isla magaalada waxaa ku dhashay almuwafiq ibnu qudaama ninkii lahaa kitaabkii weynaaya almuqni fi lfiq kitaabkii xambaliga ahaa ee weynaa shiikhii lahaa habar wadaagna way ahaayeen isku magaalana waa ku dhasheen isku sanadna waa dhasheen culimmadu aad bay u ammaaneen waxaana ugu mudan cid ammaanaysa dadkii ugu yaqaanay ugu xogogaalsanaa muwafiq ibnu qudaama oo ay habarwadaad ahaayeen markuu ka hadlaya wuxuu hi kaana jaamican lilcilmi waalcamal wuxuu ahaa nin kulansaday cilmi iyo camal labadaba wuxuu hi wuxuu ahaa kaana rafiiqii fi siba caruurnimadiina saaxiib baanu ahayn buui isku xaafad bay ahaayeen alabulcilmigana rafiiq baanu ku noqonay maanaan kala hadhay wuxuu yidhi waana shahaado ay yar tahay dadka aqraantaha inay isu sugaan wuxuu yihi maa kunaa nastabiqu ilaa khayrin ilaa sabaqanii ilayhi ila alqariin wanaag umaanaan baratamin ilaa isagaa iga dheeraynaya marmar mooyaane inta badan isagaa iga badinaya imaam dahabi markuu tilmaamaya wuxuu yihi alimaam alcaalim alxaafid اlkabiir alصaadiq alqudwa alcaabid alahari almutabic halkaasuu ka sii wa wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa lix boqol hijiradii nabiga calayhi الsalaatu wasalaam da'diisuna waxay ahayd sagaal iyo konton jir buu ahaa yani ma weyneyn wuxuu ka tegay mualafaat aad u badan oo konton gaadhaya kuwo la taabacay oo la hayo kuwo la waayey kuwo makhduudo weli aan la taabicin waxa ugu caansan alkamaal fi asmaai arijaal oo musalaxa aynu ku soo sheegnay kutubu sitaha ragga ku jira ayuu hal kitaab isugu geeyey alkamaal fi asmaai arijaal waana taabacay abulxajaaj almizi baa soo gaabiyey waxna ku daray tahdiib lkamaal oo isaguna caam oo macruufa ah. dahabi baa sii gaabiyey tadhiib tahdiib waxaa gaabiyey ibnu xajar tahdiib tahdiib oo uu ku sii gaabiyey taqriib tahdiib waxaa gaabiyey aljazari alkhasraj alkhulaasa culimo badan baa kitaabkiisa u adeegay alamaal fi asmaa rijaal shiikhanaa iskale cabdilani almaqdisi wuxuu leeyahay kitaab la yidhaahdo alcumda lkubra cumdihii weynaa oo kanaynu hayno waa afar boqol iyo waxoogaa xadiioo muttafaqu calayhi aaliba laakiin alcumda lkubra waa ka badan yahay buluuqu shabaha صaxiix iyo xasan iyo daciif intaba waali waayo wuxuu ka soo qaatay kutubu sita marka intaba uu isugu jira waa sida buluuq oo kale buluuquba intaba waa ka koobay laakiin keenani waa صaxiix xadiiska lagu qabsadana waa xadiidka la yidhaaha muttafaq maaha muslim baa la keliyooba ama bukhaari marka waa maa bayna muawilin wa mukhtasir qaar waxay yidhaahdeen waana sida nusakh badan ku timi alcumdatu fi laxkaam saasaa loo soo gaari alcumdatu fi laxkaam nusqooyinka gaar qaar waxay ka dhigeen alcumdatu fi laxkaam fi macaalimi alxalaali walxaraam can khayri اlanaam muxamadi afضal الصalaaةi wالsalaam mima اtafaqa calayhi اlbukhaariyu wa muslim kaasina waa ugu dheri intaasa istaba dhigay wamaa bayna dalik qolo iyaguna makhduudka ku qoray cumdaة اlaxkaam min kalaami sayid اlanaam ama min kalaami khayr اlanaam marka waxaasoo dhan ba waxaa keenaya shiikhu muqadimada kitaabka magaciisa inooguma cadday laakiin waxa suganu cumdat laxkaam ama alcumdau fi laxkaam intaa waa la hubaa inta kalena almru fii dalika waasi culimmadu kitaabkan aad bay u daneeyeen in la sharxo laga shaqeeyo nukat loo sameeyo lama soo koobay qadiiman wa xadiida laakiin cinaayada ugu muhiimsani waa maxay in kitaabkan la xifdiyo la daneeyo markaa culimo badan baa markii loo tarjumaynayay waxaa la yidhi waxafida alcumda waxaa ka mid ah alxaafi ibnu xajar xafida alqur'aan uma xafida alcumda cumduhu ku xejiyey waxaa ka mid ah shamsudiin asakhaawi ardaygiisii qur-aanku waa xafiday cumdat laxkaamna waa xafi suyuui baa la mida ibnulhaa'im oo isagoo dhallinyaraa dhintay midhaa labaatankii ma gaadhin baydhaa caalim weynna waa labaatan jirna ma gaadhin dadka hadda secondariga lagu sheego ayuu ahaa haddana culimadii waaweynaa buu ahaa nin aad maskax badan bu ibnu haim almaqdisi qur-aankuu xafiday cumdahana waa xafiday kitaabku shuruux badan buu leeyahay waxaa ugu caansan kuwa qudamada ah ixkaam alaxkaam oo taqiyidiin min daqiiq alciid uu leeyahay waa mabuuc xagga usuulka iyo qawaacidda waa aad u daneeyaa shuruucdiisa waxaa ka mid ah alcudda fii sharxi alcumda oo imaamkii ibn اlcaaar uu leeyahay isaguna waa maطbuuc waxaa ka mid ah aliclaam bifawaa'idi cumdat اlaxkaam waana kitaabka ugu weyn ilaa hadda inta la hayo shuruuxda cumdaha oo aada ugu tabasucay oo uu leeyahay ibn اlmulaqin siraaj اdiin ibn اlmulaqin ashaafici shuruuxdiisa waxaa ka mida ah kashfu اllihaan sharxu cumdat اlaxkaam oo isaguna mabuuco kitaab weyna oo kutubta ugu fawaaida badana la taxqiijiyey daaru nawaadir oo uu leeyahay asafarini caalimkii la odhanayay manduumadii caqiidada ahayd lahaa waxaa ka mid a ah shuruuxdiisa ugu qiimaha badan riyaad alafhaam bifawaa'idi cumdat alaxkaam oo alfaakihaani almaliki uu leeyahay dhammaantood shuruuxdaasi waa culimo qadiima waana taabicay waxaa jira shuruux kaloo cusub ibnu baaz ibnu cuthaymiin fawsaan cabdalla alfawsaan saliim alhilaali shuruuxdaasina laa yucaddu walaa yuxsa way badayi kuwa duubanina ka sii badan bijamiici lugaat luqadaha muslimku ku hadlo waa kuwada wada duuban yihi marka kitaab aad loo daneeyo kitaabkaynu iska gelayna bismi illaahi araxmaan araxiim magaca alle ayaa ku bilaabaya ama ku alifaya kitaabkan araxiimi arraxmaani allihii naxariista guud naxariisanay arraxiim allihii naxariista gaarkaa naxariisanayay ee muminiinta gaarka ku akay wa huwa xasbi isagaana igu filan nusakda qaarna waxaa ku yimi wallaahu wa bihi astaciin isagaan kaalmaysanay waana isku macna qaala alxaafidu abu muxamed cabdulani ibnu cabdilwaaxid ibni cali ibnu suruur almaqdisi raximah llahu tacaala alxamdu mahad dhammaanteed lilaahi ilaahay bay u sugnaatay almaliki allihii boqorka ahaa maaliki alkaainaati kulliha waxaa adduunka jirana allihii iska laha aljabbaar allihii wax khasbayey waxna kabayey waxna waa khasbaa jabbaar jabr ayuu sameeyaa oo tiisa unbaa socota wamaa tashaa'uuna ilaa an yashaaa allah rabb اlcaalamiin dhinac kalena yajburu kasra cibaadi addoommadiisana waa kabaa mustadcafiinta ayuu taageera oo kabaa wahaakada wa ashhadu alwaaxidi allihii keliga ah biuluuhiyati inuu keligii cibaadada leeyahay wa biasmaa'i wa bisifaati alqahaar allaha wax dirqiya ee wax dulleeya ee makhluuqaadkao dhan dulleeyey وأشhهadu an laa ilaaha ilا الlah وأشhhadu waxaan qiraya an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudaa inaanu jirin ila allahu alla mooyaane waxdahu xaal uu yahay keligii laa shariika lah wax cibaadadiisa la wadaagaana aanay jirin rabu samaawaati samaawaadka toddobadaa kii abuuray ah ee maamulaya waalardi iyo dhulalka waxa weeye kii rabbigooda ahaayee abuuray ee iska lahaa iyo wamaa baynahumaa wixii u dhaxeeyey alcasiizu allihii cizada ku sifaysnaa cizada macnaheeduna waa saddex cizat alquwa wa cizat alghalaba wa cizat limtinaac saddexdaa macno wey cizat lquwa waa alqawiy lmatiin waa allaha qawigaa wey quwadii macruufkaah iyo cizat lhanaba oo la macnaa magacii haddaynu soo marayna alqahaar aw alqaahir alladii yaqhar wa yaqlibu jamiica alkaa'inaat wixiisu soconaya iyaduna waa alcasiiz alladii laa qaaliba lahu macnaha saddexaad waa cizat اlimtinaac wuxuu la macno yahay alghaniy aladi laa yaxtaaju ila axad cidna aan u baahnayn waxaa kaloo macnihiisu noqonaya almumtanic falaa yanfacuhu axad walaa yaduruhu axad ilaahay cidina waxtar kuma soo kordhiso cidina dhib uma geysan karto waana sharafta halka ugu dambaysa wey ilaahay unbaa iskale inaan cidina dhib u geysan karin cidina waxna aanay ku taray waa mumtani wa sala allaahu allaha ammaan cala nabiyi nebigii almustafaa la doortay almukhtaari la xushay waa isku macna almustafaa ay min khalqihi baa laga doortay allahu yastafii min almalaa'ikati rusulan wa min annaas ambiyadii buu ka sii doortay mukhtaarna waa la mid warabuka yakhluqu maa yashaa wa yakhtaar min almalaa'ika wa min annaas wa min almaa wa min almabaani ya min almalaa'ika waa jibriil tusaale ahaa min albashar waa muxamed min almaa biyaha biyahe la doorta zamzam wa min almabaani dhismayaasha alkacba soo dhisma maaha wahaakada warabuka yakhluqu maa yashaa wayakhtaar min alashkhaas walamkina walazmina walaxwaal wahaakada wa calaa aalihi aalkiisana ha ahaato iyo wa saxbihi asxaabtiisa alahaari ee aahirka ah amaa bacdu intaa dabadeed fa ina bacda ikhwaanii walaaladay qaar ka mida waana fi llaah wey sidaasaa soo degdegaysa mise waxaynu ka dhignaa kii rasmiga ah kabee dhowda waa fi llaahi wey waayo de waa jamac mar labaad shiikh ayaa cilmiga ka doonta inta badan ma walaaladii aabihii dhale muslimka kale dadka kalea ka faaidaysana waxay culimmadu yidhaahdaan ashadu nnaasi fii caalimin ahluhu ninka walaalaha inay isla soo koreen ee ay isku indhabateen nin nin ka tegay mooyaane xiisayn maayo laakiin dad kale wax ka dhagaysanay marka ikhwaanii waa alukhuwa fi llah wuxuu hi sa'alanii waxay weydiiseen halkaana wuxuu ku sheegayaa sababu taaliifi lkitaab kitaabka ma isagaa iska bilaabay mise codsi buu ku yimi codsi buu ku yimi saalanii waxay weydiistay ikhtisaara jumlatin jumlad in la soo koobo oo fii axaadiid ilaxkaam ku saabsan ikhtisaarkuna waa qilat lalfaad wa wijaazat lmacnaa lafdiga in la yareeyo macnuhuna bato fii axaadiid alaxkaam taasoo ku saabsan axaadiista axkaamta oo looga jeedo alaxkaam alsharciya alcamaliya oo caqiidadii babaxaysa lagaga hadli maayo laakiin axkaamtii camaliga ahayd ee fiqiga ahayd ayaa lagaga hadlaya oo mimaa kii ka mida ittafaqa calayhi aliimaamaan labada imaam ay isku waafaqeen abu cabdillaah moxamed bnu ismaaciil ibni ibraahim albukhaari wa abulxusayn muslim ibn alxajaaj alqushayriyu naysaabuuriy markaa mima itafaqa sheikh wuxuu ku talagalay wixii bukhaari iyo muslim isku waafaqay marka dhowr xadiid baa lagu haystaa oo la yidhi muttafaq ma aha muslim baa la keliyoobay ama bukhaari kuwaana halkoodaynu ku tilmaami doonaa laakiin siduu u wataa waa muttafaq wey faajabtuhu waan uga jawaabay ilaa su'aalihi su-aashiisa rajaaءa almanfacati bihi anuu rajaynayo filanaya almanfacati bihi ay bilkitaab kitaabkanaan qori doono ee lay weydiista ilaahay inuu dadka ku anfaco wa asalu allah waxaan weydiisanaya an yanfacanaa bihi inuu inagu anfaco iyo waman katabahu kii qoray aw samicahu ama maqlaye aw xafidahu ama xafidaye aw nadara fiihi ama eegeegaye wa an yajcalahu inuu ka yeelo khaalisan liwajhi mid ilaahay dartii u baraxtiran muujiban mid keensanaya lilfawzi in lagu guulaysto ladayhi agtiisa jannooyin iyo wixii ilaahay agtiisa yaalla raalli hashay wixii lamida fa inahu maxaa yeelay xasbuna alla isagaa nagu filan wa nicma alwakiil mid la tala saartana isagaa ugu wanaagsan sheikh waxa uu yihi markaa u galay kitaabu ahaara kitaabkii ahaarada maadaama uu ku saabsan yahay axaadiistani ay ku saabsan tahay axaadiiu laxkaam axkaamtii camaliga ahayd iyo axkaamtii fiqiga ahayd sida la ogsoon yahay waa laba nooc wey wax ku saabsan xaqa alle subxaanahu watacaala oo cibaadaad la yidhaahdo sida ilaahay loogu cibaadaysana iyo mucaamalaad wax ku saabsan dadka dhexdooda waxa dhex maray hadday nikaax tahay hadday iibab tahay hadday waxays yeeleen tahay iyo wixii la mida labadaa marka la eego labaduba waa axkaam ilaahay ilaahay jidaye laakiin culimmadu waxay ku bilaabaan cibaadaadka waayo waxa laynoo abuuray hiy algaaya wamaa khalaqtu ljinna walinsa ila liyacbuduun cibaadaadkay ku bilaabaan liannaha alaslu walasaas wa hiya algaayatu washaraf marka loo yimaado waxa weeye cibaadaadkiina waxaa ugu muda salaadii salaaddii baa ugu muda salaadaa lagu bilaabo kadibna salaadiina waxay ku bilaabeen waxaan la-aanteeda aanay ku ansaxayn oo ah aahaara ahaaradu sharcan waa rafcu lxadad wamaa fii macnaah wa zawaalu lkhabat ay najaasa marka la soo koobo ahaaro waxaa la yidhaahdaa wayse jabka iyo jinaabada iyo wixii la mida xadadku mid weyn iyo mid yarbaa noqonay xadadka in la kor yeelo rafcu lxadad akbar wa asqar wamaa fii macnaahuna waxaa looga jeedaa xadad inaan la kor yeelayn laakiin macnihiisa iyo suuraddiisa iyo qaabkiisa inuu leeyahy waad weyse qabtay waxaad tidhi weysadii baan cusboonaysiinayaa tajdiid ulwuduu weysadaa dambe cibaado ma tahay mise maa waa cibaado weyse ma tahay mise ma waa weysu ahaaro ma tahay mise maa waa ahaaro laakiin maxadas baa lagu kor yeelaya maya waa maa fi macnaa usluljinaaba waa maxay jinaaba in laga maydhaa maxay noqonaysa waa rafcu xadain abar sooma laakiin haddii qofku uu maydhanayo maalinkii ciideed ama salaadii jumce ayuu u maydhanaya marka lagu socdo qowlka sunnaha waa madhab aljumhuur quslujumca inuu sunno yahay maydhashadaa uu maydhanayo cibaado ma taha waa cibaado maydhasho ma taha waa maydhasho waa maydhasho maydhashaduna waa ahaaro laakiin xada hadda la kor yeeli maayo oo qofku julum ma ah maydhadaa uu maydhanaya waa maxay waa sunnaynu leenahay marka waa maa fii macnaa xadas la kor yeeli maayo dahaaradana ka bixi maayo uu soo gudagelaya markaasuu ku bilaabay shiikhu xadiidka koowaad can cumar bn khaaab radia allahu tacaala canh qaala wuxuu uhi samictu rasuul اllahi sal اllahu alayh wasalam yaquulu isagoo le inama alacmaalu in kalaa maaha acmaashu biniyaat niyooyinkay ku ansaxaan oo lagu tixgelinayo wa fii riwaayatin waxaa ku yimi inama alacmaalu binniyati niyaday ku ansaxaan wa inamaa likulli imriin in kalaa maaha qof kasta waxaa u sugnaaday maanawaa wuxuu niyoodo ayuu leeyahay faman axadkii kaanat hay ahaatee hijratuhu hijradiisu ila allahi warasuulih qasdan wa niyatan sidaa galan jeeda ilaah iyo rasuulkiisa inuu hijroonay fa hijratu hijradiisu ila allaahi wa rasuulihi bay ahaatay hawaaban wa ajran abaalmarin iyo hawaabba waman axadkii kaanat ay ahaatay hijratu hijradiisu ilaa dunyaa adduunyo yusiibuhaa uu haleelay oo uu helay aw imra'atin ama haweeni yatazawajuhaa u guursanayo iyada lafteedu maana adduunyaahay gabadhu maana adduunya ahayn ya soo ka baxsanta adduunya ma tahay mise adduunyadu maaha hadda alaabtoo keliya maaha addunya mataac wa khayru mataaciha almar'atu saalixa adduunyaday ka midta adduunyaday ka midta marka waxaa si gaara loogu sheegay dee waa loo sii danayn badanyah waa loo sii danayn badanya aw imra'atin ayuu hijrooday yatasawwajuhaa u guursanayo fa hijratuhu hijradiisu ilaa maa haajara ilayhi waa wuxuu hijrooday sheikhu wuxuu tilmaamay labada riwaayo ee lafdiga niy ku timi anniy anniyaat waana isku mid asalkuna waa anniy mufrad in laga dhigo saas asal waa masdar wاlmasaadiru laa mastarka lama jamciyo muanana lagama dhigo waayo waa macnihii waa xadadkii isaguna waa mid oo markaad leedahay akli waa cunid marka masterka laga hadlaya cunid waa isku mid laakiin maxaa badanaya waxa la cunayaa badanaya marka anniya waa master in la niyoodo iyadu waa mid keliya laakiin waxaa loo jamciye biictibaari lmawl iyadoo la eegayo waxa la niyoonay sida akliguba cuniddu ay mid u tahay laakiin akalaat marka la yidhaahdo waa maxay biictibaari ilmaakuul wixii la cunaya baa la xisaabinaya qado quraac casho bariis hilib yaa halkaa ka sii wa marka asalku waa in anniya niyadu waa mid jumlada hore waxay tilmaamaysaa inama alacmaalu binniyaat camal kasta oo cibaado ah wuxuu ku ansaxayaa niyo haddii niyo laga waayana camalkaasi ansixi maayo niyadaasi hadday hagaagtana waa ansaxaya hadday niyadaasi xumaatana camalkaasi uu fasahaaday jumlada labaadna waxay tilmaamaysaa wa inamaa likulli imri'in maa nawa qof waliba wuxuu leeyahay wuxuu niyoodo marka wixii aada niyootaad ajarkiisa leedahay tusaaleahaan masjidkaad soo gashay waxaad niyootay labadii taxiyatulmasjidka maxaad helaysaa ajarkii taxiyatulmasjid masjidkii baad soo gashay waxaad niyootay laba taxiyatulmasjid waxaad kaloo niyootay raatibadii ama waxaad kaloo niyootay duxadii waxaad helaysaa tii taxiyatulmasjidka iyo tii duxada ama raatibada labadaba waa lagu siinay inamaa likulli mriin maa nawa waxaa la mida mubaaxa shaygii mubaaxa iska ahabaad u niyootay wax wanaagsan oo xadiikii muxuu tilmaamaya idaa anfaqa arajulu calaa ahlihi wa huwa yaxtasibuha sadaqay u noqonaysa markuu niyooto marka shaygii iska caadiga ahaa markaad u niyooto cibaadana wuxuu cashadii baad u niyootay inaad sahay ugu qaadato alabulcilmi ajar baa lagaa siinaya cashada lafteeda wainamaa likulli imri'in maa nawa xadiidka horeynu usoo sharaxnay kusii fogaan mayna waa ka soconay arbaciinkaynu kusoo faahfahay can abi hurayrata radia allahu tacaala canh qaala qaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam laa yaqbalu allahu alla ma aqbalu salaata axadikum mid idinka mida salaadiis idaa axdaa markay weysadu ka jabto xataa yatawada'a ilaa uu ka weysaysanay laa yaqbalu allah waxaa la yidhaahdaa nafyu lqabuul aqbalaadii baa la diiday nafyu lqabuul asal ahaan ma ansaxaysa wey ma ansaxaysa wey oo laa yaqbal ay laa tasixu ma ansaxayso haddaanay ansixinna ajar laga heli maayo sosaama mar haddaanu ansixin ajarna laga heli maayo macnahaas waa macnaha macruufka laa yaqbal llah macno labaad baa jira oo ah laa yaqbal llah u ansaxay laakiin ajar laga heli maayo kaana culimadu wa isku khilaafsan yihi wasixat lqabuulu fiiha yadkhulu wa bacduhum lilistiwaa'i yanqulu waxa sixada la yidhaahdo culimmada qaar waxay leeyihin waa sida loo badan yahay alqabuulu fiiha yadfulu waxaa soo gelaya qabuulka oo saxiixiibaa wuxuu u qaybsamaa maqbuul iyo ayru maqbuul laakiin waa saxiix waa soo qallayn maayo saxiix waa fulay wey way socota la qallayn maayo lagugumale wahaakada soo celin maysa saxiixaasa wuxuu u qaybsamayaa mid ajar laga helayo iyo midaan ajar laga helayo wbacdahum lilistiwaai yaquulu qole waxay leeyihin waa isku mid laa yaqbalu haddii la yihahdo laa yasixu wey mana ansixin ajarna male marka waxaa raajixa qowlka hore loo badan yahay taana waxaa u daliila waxaynu haynaa axaadiis tilmaamaysa qofku hadduu salaadii iyo shuruuddii dhammaystiro haddana la yidhi laa yaqbalu xadiidkii muslim baa ka mida laa abaqa xataa yarji ilaahay ma aqbalo addoon baxsaday salaadiis ilaa uu soo laabto laa yaqbal اllahu man ataa caraafan fasalahu can shay lam tuqbal lahu salaat arbaciina yowm ninka faaliye u yimaadee wax weydiiya hadduu rumaysto faqad kafara bima unzila calaa muxamed laakiin hadduu idhaahdo waan iska weydiinay faduul lam tuqbal lahu salaatu arbaciina yowman afartan maalmood salaad laga aqbali maayo loogama jeedo afartankaa uu soo qallaynayaa loogama jeedo waxaa looga jeedaa ajarkeedii heli maayo ajarkeedii heli maayo waxaa la mida man shariba alkhamra lam tuqbal lahu salaatu arbaciina sabaaxan iyo axaadiista la midka dhammaantood waxaa looga jeedaa ajar baa looga jeedaa laa yaqbal llah xadiidkan markaa maxaa looga jeedaa ma ajar laga heli maayaba mise ansixi maayo waxaa looga jeeda ansixi maayo mar haddaanu ansixinna ajar laga heli maayo laa yaqbal llahu salata axadikum idaa axdaa markay weysadu ka jabto abu hureyra oo xadiidka inoo soo warinaya waa la weydiiye waxaa la yidhi mal xadad xadadku waa maxay wuxuu ihi fusaaun aw duraad waa neeftii qof ka soo baxaysa fusaa waa ta bilaa codka ah duraadna waa ta cod kale in allah laa yastaxyi min alxaq marka waa isku midu neeftii unbuu uga jeeday wuxuuna iyada u sheegay iyadu waa weyse jabka ugu sahlan ee xitaa salaada dhexdeeda kaa iman kara ee la doonaya salaadda inaad ka baxo oo salaada dhexdeeda adayada inta badan iyo meelo badan bay ku dhici karta kuwa kale de waxay u baahan yihin hawlo kale idaa axdaa markaa waa wax kastoo weysa jabkeeda xataa yatawada ilaa uu ka weysaysto marka xataa yatawada yani salaada la aqbali maayo markay weysadu ka jabto ilaa uu weysaysto hadduu dee helayo weysadii haddii kalena aw yatayamam ama uu ka gabagabaysanay laakiin asalku waa weysada weysadaa asala oo bedelku wuxuu imanaya markii waysada la waayo waxaa kaloo meesha iyaduna ku jirta xataa yatawada ay wa yusalli ilaahay ma aqbalo salaada mid idinka mida markay waysadu ka jabto ilaa uu ka weysaysto kadibna ha uu tukado uu tukado marka hadda waa la iska garanayaa waayo waxaa laga hadlaya salaaddaa in la aqbalay inaan la aqbalay xadiidka waynu ka gudbaynaa laakiin hal masalo baynu tilmaamay xadiidku wuxuu ku cadiya salaad bilaa weysaa inaanay ansaxay salaadu inay weyse u baahanta marka waxaynu isweydiinaynaa daabit salaa horta salaadana sheegaya waati salaadda dee faral iyo sunno waa la yaqaanaa labada ragcadood ama witer ha noqoto faralladii ha noqoto laba duxaa ha noqoto xataa salaat ljanaaza hadal jiro laakiin culimmadu waxay isweydiiyeen cibaadada qayb ka mida salaadii lagu cibaadaysanay waa sujuud tilaawa sujuudda akhriska iyo sujuud shukri oo kale miyay u baahan yihiin wixii salaadu ay u baahnay mise uma baahna marka haddii la yidhaahdo way u baahan yihiin oo waa salaad ama salaad bay la mid yihiin wax allaale wixii salaadi u baahnayd baa loo baahanya haddii la yidhaahdo salaad laguma sheegi karo waa sujuud oo ah qayb ka mida salaada marka salaad maaha weysena uma baahn waxaa ka dhalanaya adoo bilaa weyse ah oo takbiiratulixraam aan la iman oo aan salaamu naqsan inaad iska dhacdo dabadeedna aad sujuudto waana masale khilaafiya afarta madhabood waxay qabaan inay salaada la mid tahay ama ha la yidhaahdo waa salaad se nawowi ka cabira kutubtiisa qaar ama ha la yidhaahdo waa fii macna salaa salaaday la macno tahay se nawowi ka cabiro waxaa weeye afarta madhaboodba waxay leeyihiin wixii salaadu u baahnayd bay u baahantay masaa'il bay ka soo reebaan sida markuu dee salaadii dhexdeedii ku jiro ee salaadii uu xidhay ee gudaheeda uu doonaya inuu sujuudo dee odhan maayo haddana takbiiratulixraama ma baha ee takbiiratulixraama markuu bannaanka ka joogo salaada allahu akbar xidhasho inuu niyoodo kadibna uu la yimaado takbiir kale waasay jumhuurtu qabaan culimo kale ibnu taymiya iyo lajna daa'ima liliftaa ibnu baas ibnu cuthaymiin mucaasiriin u badan waxay leeyihiin salaad ma aha sidaa awgeed weysana uma baahna istiqbaalulqibla uma baahna salaamu naqsi uma baahna takbiirat lixraam uma baahna salaad ma ah wixii salaadu u baahan tahayna ma ah marka halkaasay soo gelayaan laa yaqbal llahu salaa haddii la yidhaahdana waa in loo weysaysta bilaa weysayna lagu sujuuda haddii la yidhaahda salaad ma ahana bilaa weysaad kula imanaysa ixtiyaadkuna waa in weyse lagula yimaado wey maadaama afartii madhabood eh, ay qabaan in sidaa lagu dadaalo naadimkii shaaficiga ahaa wakiil ahaa walyarfacan mukabira wasalama uma shuruuط fi salaati lazima uma shuruuط fi salaati lazima shuruudii salaada loo baahayay markuu ka hadlaya sujuud tilaawa iyo sujuud shukri xadiidku wuxuu kaloo tilmaamaya mar haddii salaadii aanay ansaxayn oo cibaado ay tahay wayse la-aan in lagu tukado oo laga yaaba dadka qaar inay ka dhacdo waysadii baa ka jabtay jamaca dhexdii safkii koowaad baaba ku jira war hadhow dibka tuko la dhammay ya isagoo og inuu bilaaweyse yahay inuu tukada xaaraawo bal xanafiyada qaar waxay yidhaahdeen diintu kaga baxay waayo waa istihzaaun biddiin salaad bilaaweysahay salaad ma ah marka bilaaweyse hadduu iskaga tukado waa jees jees bay yidhahdeen lakiin waa waa zaa'id taasi laakiin waa xaaraan wuxuu kaloo xadiidku inoo tilmaamayaa inaanay waajib ahayn salaad walba in loo weysaysto waayo maxaa la yidhi idaa axdaa xataa yatawada laga aqbali maayo salaaddii markuu bilaaweyso yahay ilaa uu ka weysaysto markuu weysaysto hadduu faral ku tukado mid labaad iyo mid saddexaad iyo mid shanaad uu ku tukanay axaadiisii tilmaamaysa in salaad kasta loo weysaystana waa la nasakhay wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa salaadu sida ay u weyn tahay waayo waxaa shardi looga dhigay in mar kastoo aad tukanayso inaad weyse qaadato haddii wax ka weyni uu kugu sugan yahayna inaad u maydhato oo salaaddu ka ansixi mayso markaa waa weynaysiin xaalka salaadda la weynaysiinay dahaaro la'aan inaan lagu tukaday an cabdilaahi bni camr bn اlcaas wa abi hurayra wa caaishata radia allahu canhum qaaluu waxay yidhaahdeen saddexduba qaala rasuulu llaahi sal اllahu alayh wasalam waylun hoog baa u sugnaaday ama naar baa u sugnaatay lilacqaabi cidhbaha min annaar naarta xaggeeda uga sugnaaday halkan saddex xadiid weey marka lambarkana waxa saxa in laga dhigo xadiidka saddexaad iyo ka afraad iyo ka shanaad waayo dowro xadiiiya baynu dhiganay mar haddii saxaabigu kala duwanaado lafdigu isku mid ha noqdo mid waliba waa xadii mid waliba waa xadii xadiiu cabdilaahi bni camr wa xadiiu abi hurayra wa xadiiu caaisha waa saddex xadiis wey dhammaantood waa weylu lilcaqaabi min annaar shiikha waxaa lagu naqdiyey xadiidka caaisha muslim baa la keliyoobay bukhaari kuma jiro xadiidka cabdilaahi bni camr bn alcaas waa muttafaqun calayh xadiiu abi hurayra waa muttafaqun calayh xadiiu caaisha waa muslim marka inuu ku soo dara yahay mulaaxadadaas shiikha waa lagu mulaaxaday sida zarkashiyo kitaabka nukadka uu ku tilmaamayo alacqaabna waa cidhbihi waxaana si gaara ah loo sheegay waxaa weeye ujeeddadu waa xubnihii weysadoo dhan in biyaha la gaadhsiiyo ayaa looga jeedaa laakiin sababta xadiidku ku soo baxay riwaayaadka qaar sida xadiidku cabdillahi bni camr bni alcaas wuxuu tilmaamayey wuxuu arkay nebigu qolo intay weysaysatay wa acqaabuhum taluuxu lam yamasaha almaa cirbahooduna ay wirwirayaan oo qallalla yihiin oo de intii kale markay qoyan tahay intii qallalnayd bacad oo muuqanaysa oo biyo aanay taaban markaasuu nabigu sheegay calayhi salaau wasalaam xadiidka uu sheegay marka xadiidka waxaa laga qaadanayaa xubnaha waysada in biyaha la wada gaadhsiiyo meelna aan laga tegin wixii jidhka in biyaha la gaadhsiiyo kala teedayana in meesha laga saaro xataa fargalku hadduu ku hayo oo cedhiiri u yahay in la siibo ama meeshii laga soo saaro si biyaha loo gaarsiyo haddii kale weysada ansixi mayso hadduu yahay fargal kugu dhegan oo markaad weysaysato meeshii biyuhu aanay gaadhin waa in la bixiyo ama la dhaqdhaqaajiyo saacaddii baa la mid hadday ku hayso wax kale haddaad xidhan tahay dumarku hadday marsadaan wax jirmi leh oo hadha waa intiirkiisa iska qaadaya oo xidhaya biyihii inuu jirka toos u taabto waxyaabahaasoo dhan xadiidka waa soo gudagelaya waa in xubnahoo dhan biyaha la wada gaadhsiiyo an abi hurayrata radi allahu tacaala canh ana rasuul اllahi sal اllahu alayh waslama qaala wuxuu idaa tawadaa markuu weysaysta axadukum midkiin falyajcal ha yeelo fii anfihi sankiisa maan biyo ha yeelo ha ku ha gaadhsiiyo uma liyantadir kadibna ha sandaarsado waman istajmara kii dhagaxa ku istijoonayana min aljimaar baa laga keena waa dhagaxaantii yaryarayd wey alxijaarau sagiir falyuutir tirada haldheeri ha ka dhigo waida stayqada markuu ka toosa axadukum midkii min nawmihi hurdadiis falyaqsil ha maydho yadahu qacantiisa qabla an yudkhilahaa inta aanu gelin fi linaai waalkii alaaan saddex jeer hambayno faina axadakum maxaa yeelay midkiin laa yadrii ma oga ayna baatat yadu qacantiisu halkay bariday ay u dhaxday wa fii lafdin limuslim falyastanshiq ha ku sandaarsado biminkhanayhi labadiisa san min almaai biyaha xaggiisa wa fii lafdin waxaa ku yimi man tawadaa kii weysaystaa falyastanshir waxa weeye istinshaaqa sameeye sandaarsaa sameeye xadiidka waxaa isku waafaqaya sida caadadu tahay bukhaari iyo muslim ilaa kelmadda ah qabla an yudkilahaa fi linaa alaaan muslim baa iska leh in saddex la maydho waxaa la keliyoobay imaamu muslim bukhaari kuma jirto alintihaar uma liyantair waa biyaha in la soo saaro biyaha in la soo saaraana maxaa ka horeeya waxaa ka horeeya in biyihii de la qaato oo istishaaqii marka liyantair waxaa la socota istishaaq oo ka horeeya lafdiga kale la tilmaamay falyastanshikna waxaa ka dambeeya biyaha ha soo celi oo ha la soo saaro marka alistinshaaq walistindaar waa isku mid wey bimin kharayhi maxaa idii qoran man khirayhi mise min kharayhi ya min kharayhi waa kelmadaha hadday luqadu sidaa wada noqon lahayn cidiba kuma khaldanteene waa kelmadda si allaala sidaad ugu dhawaaqdo bay sax tahay la jiifiyaano banna halka laga yidhaahdo miimku waa saddex aduna waa saddex saddex saddex ku dhufo waana sagaalka caqligu keenay man kar man khir man khur min khar min khir min khur munkar munkir mun khur inta waa ku bannaanta waa muhallat lmiin walkha laakiin way kala caansan yihin waxaa ugu caansan ka hadda laynoogu dabdiyey laakiin dhammaantood waa sax wey waa muall xadiidka waxaa lagu bilaabay idaa tawadaa idaadaasi nusuusta sharciga marka la eego saddex bay ku timaadaa idaa tawada'a markay weysadu dhammaato idaa tawada'a intaan la weysaysan idaa tawada'a marka weysada gudaheeda lagu jiro intuba waa jirtaa halkan keebu noqonay ya ma guduhu noqonaya mise ka hor mise dhammaad ya gudaha waa gudaha wey markuu weysadii dhex galo dee maca sunnihii maca faralkii wuxuba waa weyso qaar baa wejiga sugayo odhanay wejigu ka horeeya waa wadaweysa waxuba bisika laga bilaabo iyo qacmadhaqashadii waa wadaweyso marka idaa tawaaa idaa sharaca wey markuu gudagalo wey macnahaas waa jira waxaa kaloo jira idaa oo ah intaa ficilka la gelin idaa qumtum ila salaa faqsiluu wujuuhakum idaa qumtum ila salaa faqsiluu ay idaa aradtum alqiyaama ila salaa salaadda intaydaan gelin hala weysaystabale hala weysaysto waxaa la mida ah waxaa weeye ida dakala alkhala waa xadiidka inoo soo socdo allahuma ini acuudu bika min alkhubuti wاlkhabaa'i ida dakala alkhala ma markuu galo miya mise markuu doonaya inuu galo waa markuu doonaya waa noo iman doonto ida araada an yadkhul baa riwaayadka ku yimi ida qara'ta alqur'aana fastacib ma markaad ka dhammaataa mise markaad wado mise intaadan bilaabin waa intaadan bilaabin intaadan bilaabin dhammaadkuna waa badan yahay isagu oo waxaa ka mida idaa kharaja qaala gufraana suuliga de adkaar lama yimaado marka idaa kharaja waa marka khuruujku dhammaado ee aad bannaanka uga soo baxdo gufraanaka ayaad odhanaysa marka waxaa lagu kala ogaanayaa siyaaqa axaadiista lagu kala ogaanaya innagu hadda waxaynu uga jeednaa idaa tawada'a ay idaa haraca wadakala fi lwuduu baa looga jeeda xadiisku wuxuu faa'iidaynayaa in la ina amray sandaarsi in la sameeyo liyantair falyastanshir amarkana waxaa u asala waajibnimo laakiin jumhuurtu waxay ku tageen oo shaaficiyadu ka mid yihiin inuu sunn yahay inuu sunno yahay xanaabiladaa waajibinaya marka inuu sunno yahayna waxay u daliishanayaan aayadii waysada lagu caddeeyey laguma sheegin axaadiistii lagu faahfaahiyey ee amraysay laguma sheegin tawada kamaa amaraka allah u weysayso sidii ilaahay kuu amray taakhiiru lbayaani can waqti lxaajana laa yajuus bay yidhahdeen ma banaana sidaa awgeed waa sunna bay yidhahdeen laakiin ixtiyaadka waa inaan laga tegin wuxuu kaloo xadiidku tilmaamaya marka dhagax iyo wixii lamida lagu istinjoonayo in waxa weeye witri laga dhigo amarna waa laga dhigo waman istajmara falyutir waa amar amarkana waxa u asala waajibnimo waajibnimo jumhuurtuna waxay ku tageenoo shaaficiyadu ka mid yihiin inuu sunno yahay iyagoo daliishanaya xadiidkii ahaa ida istajmara axadukum falyuutir faman facala faqad axsan waman laa falaa xaraj kii sameeyaana waa hagaajiyey kii aan samaynna wax dhiba maleh oo laga fahmayo amarkaa witrigu inuu sunno yahay ibnu xajarna waa taxsiininaya culmo kalena waa daciifiyeen riwaayaadka muslim ee xadiidka waxaa ku yimi falyastajmir alaaan witran istijmaarka saddexa ka dhig witrina ha ka dhig inay witrtaa waynu ka soo hadal laakiin saddex in laga dhigo iyadana inuu amarka soo gudagelay saddex in laga dhigaana waa sida ay shaaficiyadu qabaan xanaabiladuna ay la qabaan maalikiyadu iyo xanafiyaduna ma qabaan shaaficiyadu waxay qabaan saddexdu inay waajib tahay waxaa xoojinaya xadiidkii salmaan ee muslim ku yimi nahaanaa an laa nastanjiya biaqala min alaaati axjaar waa naloo diiday saddex dhagax wax ka yar inaanu ku istijoogno laakiin saddexdii dhagax maxay ku qaadeen saddexdii dhagax waxay ka dhigeen ma aha saddex dhagax inay tahay saddex masxitaan marka hal dhagax oo saddex dhinacaad ka isticmaali karto waa soo gudagelayaa bay dhah laakiin waxay diidayaan hal dhagax oo hal mar la isticmaalay ayaa la ogolay wa waajibun an yaqlaca almulawia bilmaai aw bimasxihi muallia bay dhahde bimasxihi muallita inuu masaxo isagoo saddex ka dhigaya bishari linqaa'i fain lam yanqa wajaba walitaaru sunna xaqa in itaar laga dhigaana waa sunna bay dhahde wuxuu kaloo xadiidku tilmaamaya qofku markuu soo tooso biyaha uu ku weysaysanayo inaanu qacmaha gelin ilaa uu saddex jeer maydho culimmada qaar baa waajibiyey laakiin jumhuurtu waxay qabaan oo shaaficiyadu ka mid yihiin inay sunno tahay inay sunno tahay bay ku tageen waayo shaki baa lagu xidhay shakigana waajibnima kama dhalato ixtiyaadun baa ka dhasha ixtiyaadkuna macnaha ugu badana uu tilmaamaya waa sunnanimo bay yidhaahdeen sidaa awgeed waajib ma ah in habeen la sheegaana macno ma leh oo xanaabilada waxay yidhaahdeen habeenkay ku kooban tahay laakiin sida shaaficiyada iyo jumhuurtu qabaan habeen iyo maalin waa isku mid habeen waxaa loo sheegay inta badan habeenkiibaa la seexdaa oo hurdo laga soo toosaa dad baan maalinkiiba seexa marka baytowtadu waa lilhaalib haalibkana mafhuum lagama qaato qawjariyin cala aladii halad wadac ida saakitu canhu khafa aw jahila alxukma aw inutqun jalab lisuli awjariyin cala aladii halad marka shaygu aalib yahay qaalibnimo loo sheego mafhuum male waxba lagama faa'idayso marka hurdadii maalinkii habeenkii labaduba soo gudagelayeen waana sunne وعn abi hurayraa radi allahu tacala canhu ana rasuula اllahi sal اllahu alayh waslama qaala wuxu uhi laa yabuulanna yaanu ku kaajin axadukum midkiin fi lmaai biyihi addaa'imi fadhiyey alladii biyahaasoo laa yajri aan soconay uma yaqtasilu minhu biyaha xaggiisa yaanu ka maydhan walimuslim waxaa ku yimi laa yaqtasil ama laa yaqtasilu ku maydhan maayo waa nafyi macnuhuna waa nahyi laa yaqtasilu ku maydhan maayo oo laga filan maayo axadukum midkiin fi lmaai daa'imi biyihii fadhiyey wlxaal huwa junub isagoo jinaabaysan almaau daa'im waa biyihii barkadaha iyo balliyada iyo meelaha la midkaa ku jiray marka addaa'im waa biyihii fadhiyey maxaa laga dabageyey alladii laa yajri aan soconayn alladii laa yajri macno cusub ma soo kordhis almaa daaim baa biyihii fadhiyey biyahaasoo laa yajri aan soconay culimmada qaar waxay dhaha macno cusub ma soo kordhin laa yajri waa biyihii fadhiyey may soconay waa daa'im waa sifatun kaashifa bay dhaha culimmada qaarna waxay yidhaahdeen maya addaa'im wuxuu luqada ku yimaadaa kii soconayey iyo kii fadhiyey labadaba addaa'im waa min alabdaad sida ibnu manduur lisaanucarabka uu ku sheegay ibnulmbaarina kitaabu ladaad kelmadaha laba macnoo isku cagsiya loo isticmaalo uu ku sheegay addaa'im lilmutaxariki walisaakin labadaba waa la yidhahda marka haddii la yidhaahda daa'im kii fadhiyey iyo kii soconayey labaduba way soo gelayeen laa yajri maxay faa'iidaynaysa macno cusub bay faa'iidaynaysa oo ah daa'imku kii soconayey maaha ee waa kii fadhiyey waa kii fadhiyey sidaasaana asala waayo kelmadda in la yidhaahdo macno cusub bay tilmaamaysa iyo macno cusub soo kordhin mayso keba asala waxaa asala inay macno cusub tilmaamayso ayaa asala xadiidka waxaa la diiday biyaha fadhiya in waxa weeye lagu kaajo walibana xadiidka waxaa lasii tilmaamay iyadoo lasii foolxumaynayo laa yabuulanna axadukum fi lmaai daa'im uma yaqtasilu minhu kadibna yaanu xaggiisa ka maydhan alfaad taqaana waxay leedahay uma yaqtasilu fiih kadib yaanu ku maydhan waana isku mid uma yaqtasilu fiih biyihii intuu ku kaajay balliga ayuu doonayaa inuu ku maydho dhex gabo yaqtasilu fi lmaa midina uma yaqtasilu minhu biyihii buu intuu ku kaajay buu dhaansanayaa banaanku ku maydhanaya markaa biyo uu ku maydhanayo ama uu quusayo sideeba ugu kaajayo macnuu saasuu dhacay marka waa xaaraan weeye lama ogola farqina uma dhaxeeyo kaadidii inuu waxa weeye ku dhex kaajo iyo inuu intuu madiimad ku kaajo ku shubo ibnu xasan baa culimmada ku dhaleecayeen inuu i farqibaa udhexeey oo day daahirka ku dhegi inuu la dhex istaagaa la diiday laakiin madiimad kadibna ku shubo way ka duwanta aad bay laakiin culimadu ugu dhaleecay waxaa la mida ah meel u dhow hadduu ku kaajo iyaduna waa la mid way soo gudagelaysa oo kaadidii ay ku soconayso ay gelayso lama ogola waa inuu kala fogaado waxaa kaloo xadiidku tilmaamayaa inaanu farqi u dhaxay biyahaasi inay yar yihiin iyo inay badan yihiin oo barkadii iyo balligii oo kale biyihiis waa badan yihi lama ogola waayo haddii la fasaxo mid waliba ku kaajo dee marka dambe biyahaas waa isbedelayaan sooma waa nijaasoomaya haddii saasu loogu wado marka waa mamnuuc waxay culimmadu ka soo reebeen ida istabxar haddaad doon la socoto dee waad badda waad kusii daynaysa wax mushkilaa ah male waayo ummadduba hadday ku kaadeen waxba ka beddeli mayso hadduu mustamxir noqdo wax mushkilaa male can abi hurayrata radia allahu tacaala canh ana rasuula اllahi sal اllahu alayh wasalam qaala wuxuu idaa shariba alkalbu aygu hadduu ka cabo fii inaa'i axadikum mid idin ka mida weelkii iyo weel oo dhanba falyaqsiluu ha maydho sabcan toddoba jeer ha maydho walimuslim uulaahunna midkood uulaahunna tooda ugu horaysa bituraabi ciid weeye walahu waxaa u sugnaaday muslim fii xadiidi cabdilaahi bni muafal anna rasuula اllaahi sal اllahu alayh wasalama qaal shiikhu markuu sidaa u caddeeya cidinku qabsan mayso waayo warkiisi waa caddeeyey laakiin markuu xadiidka uu iska sheego asalku muxuu yahay mima ittafaqa calayhi lbukhaariy wa muslim waa kiina soo yiri mima ittafaqa calayhi shiikha markaasaa lagu qabsanaya lakiin wlahu fii xadiii cabdlahi bni mufl almuzani ana rasuul اlahi sal اlahu alayh waslm qaala wuxuui idaa walaga lkalbu aygu hadduu afka geliyo fi linaai weelkii faqsiluuhu maydha sabcan toddoba maydha wacafiruuhu ku xoqa ahaaminata ta sideedaad weelkii bituraabi ciid ku xoqa oo ku masaxa wuluuq waxa weeye waa an yashraba biarafi lisaani carabkiisa inuu ku cabo xadiikan wuxuu tilmaamaya oo jumhuurtu ay qabaan oo shaaficiyadu ka mid yihiin aygu inuu najis yahay wixii uu afka geliyana toddoba jeer in la maydhayo najaasadiisuna ay muqallad tahay oo la adkeeyey maalikiyada jumhuurta khilaafsanoo waxay leeyihiin amarkani waa tacabudi ayguna najis maaha bay dhaha ayguna najis maaha laakiin qowlkoodu waa daciif sababtu waa maxay haddii xukum sharciga laysku qabto matacabudiba oo cilladiisa lama fahmin oo waa laynagu addoonsaday mise waa macquulu lmacna waa mucallan sababtiisa waa la fahmaya asalku waa inuu yahay alciliya xukumkaa in la cillaynayo sidaas asal waana siday jumhuurtu qaateen sidaa awgeed aygu waa najis najaasadiisuna waa muallaq ziyaadada muslima shiikhuu inoo tilmaamay iyo xadiidu cabdilaahi bni muqafal in mid ciid laga dhigay middiina riwaayada muslim waxay tilmaantay uulaahunna waa ta koowaad riwaayada ama xadiidka cabdilaahi bni muqafalla ta sideedaad baa laga dhigay riwaayada tirmidina bay tidhi waa mid ka mida riwaayadka qaar waxaa ku yimi ixdaahunna aw ukhraahunna waxaana ugu xoog badan uulaahunna baa ugu xoog badan waayo waa muslim waa asaxu sanadan athaaminata oo iyaduna muslima ma khilaafsanaan waayo athaaminata waxa la xisaabiyey ta sideedaad loogama jeedo inay sideed tahay oo ugu dambayso ee waxaa looga jeedaa toddoba biyo ah ta sideedaad ciid ka dhig ama xagga hore ha noqoto ama xagga dambe ha noqoto iyaduna ma diidana marka ulaahunna waa sida loo badan yahay uguna saxiixsan caqliguna keensanay oo marka ta koowaad ciidda la raaciyo dee waxaa loo baahanayaa ciiddii layska biyo raaciyo waa laga dabageyni laakiin ta ugu dambaysa haddii laga dhigo haddana biyo dambaa loo baahanaya marka waxaa xoog badan ulaahunna ta koowaad waxaa kaloo xadiidka laga faa'iidaysanaya eyga in toddoba la maydho najaasadiisa isagay gaar ku tahay culimmada qaar oo shaaficiyadu ka mid yihiin waxay raaciyeen doofaarkii laakiin xadiidku wuxuu sheegay eygoo keliya sidaa ogeed imaamu shaafici laba qowl oo nas ah buu leeyahay mid uu leeyahay doofaarkiina waa la mid waayo uu ka daray ay akhas wa anjasu minhu sidaa awgeed isagana toddobaa la maydhay waa la haleeshiinay iyo wax iska dhaleen qowlka labaad marka shaaficiyadu qowlkaasay qaateen oo adhar ka xoogga badana qowlka labaad oo isaguna xoog badan ee imaamu shaafici uu leeyahay in uu ayga ku kooban yahay doofaarkuna aanu soo gelin waana sida xooga badan weeye waayo xadiidka ay baa lagu sheegay aygaa lagu koobayey laakiin cinda shaaficiya muctamadku waa in doofaarka iyo waxay iska dhaleenna ila alkalba walkhinziira wamaa tawallada minhuma o min axadihima wata ay sheegaan wuxuu kaloo xadiidku tilmaamayaa wuluug hadduu afka geliyo hadduu lugta la gala ka war isagoo qoyan ama uu ku kaajo ama uu ku saxaroodo waxay leeyihiin wuluuqu waa sida qaalibka ah oo weelka biyuhu ku jiraan inta badan dee inuu cabuu doonaya afku gelinay kaadin la dultegi maayo afku gelinay aalibkuna mafhuum ma leh marka kaadidiisa toddobaa la maydhaya isagoo qoyan hadduu ku taabto toddobaad iska maydhaysa maradaadi wahaakada najaasadiisoo dhan baa toddoba la yska qoyaanka waxaynu u sheegaynaa haddii isagoo qalalan uu ku taabto dee waxba kaagama tegin oo laba qalalan waxba sii ilmaysaa laakiin waa marka qoyaan meesha uu jiro ayuu ku nijaasaynaya can xumraana mawla cumaan bni cafaan radia allaahu canhuma annahu ra'aa wuxuu arkay cumaana cumaan buu arkay oo dacaa biwaduu'in weyse u yeedhay yacni waduu wowda haddii la fadxiyo maa yutawada'u bihi waa biyihii lagu weysaysanay haddii wowda la godo wuu la yidhaahdana waa ficilkii weysada faafraqa waa ku shubay biyihii calaa yadayhi labadiisa qacmood min inaayihi weelkiisuu kaga shubay faasalahuma waa maydhay alaa maraatin saddex goor uma adhala waa geliyey yamiinahu midigtiisa fi lwaduui biyihii weysada ayuu geliyey uma tamadmada waa luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday wastantara waa uma asla waa maydhay wajha wejigiisa aaaan saddex wayadayhi buu maydhay ila lmirfaqayni ilaa labada suxul laga gaadhay aaaan saddex uma masaxa biraasihi madaxuu masaxa uma asla waa maydhay kiltaa rijlayhi labadiisa lugood aaaan saddex uma qaala wuxuu uhi raaytu nabiya sal allahu alayh wasalam nabigaan arkaya tawadau isagoo weysaystay naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale wa qaala wuxuu yidhi nabigu naxwa wuduu'i haada weysadaydan oo kale uma sallaa rakcatayni laba ragcadood tukada laa yuxadiu fiihimaa nafsahu naftiisa aan ugu sheekaynay waswaas iyo xadiiunafsi aan kula iman yacnii khushuuca gufira lahu maa taqadama min dembi wixii dembiye hormaray ayaa loo dhaafaa xadiidku wuxuu inoo tilmaamayaa masaa'il badan oo weysada ku saabsan waa axaadiidta ugu waaweyn uguna saxiixsan uguna faahfaahsan asalla u ah qaabka loo weysaysaday aayat may faahfaahin laakiin axaadiistaa faahfaahisay oo kali ugu weye waxyaabaha laga qaadanaya waxaa ka mida uma uma uma xubnaha weysada in la kala dambaysiiyo atartiib oo inta lugaha la maydho wejiga aan lagu xejinayn ee sidaa la ysugu xejinay xadiidka waa laga faa'idaysanaya waana ficilkii nabigu joogteeyey aayaddana waa laga faa'iidaysanaya waayo mamsuuxii baa maqsuulaadka la soo gudageliyay faqsiluu wujuuhakum waa maydhid wejiga in la maydho wa aydiyakum ila almaraafiq waa maydhid waxaa lagu xajiyey wamsaxu waa masaxaad waxaa laga dambaysiiyey arjulakum oo la maydho marka taa waxaa laga faa'iidaysaynaysaa isugu xigayaan haddii tartiibtu aanay waajib ahayn inta la maydhayaa la israacin lahaa masixitaankana gaar baa loo sheegi lahaa adilo badan baa tilmaamaysa tawada kamaa amaraka allah iyo wixii lamida taasi waa masalo tartiibta marka laga hadlayana waa xubnihii arkaanta ahayd wejiga gacmaha madaxa lugaha baa looga jeeda laakiin halkii xubin gacantii waa midig iyo bidix in midigta la horaysiiya waa sunna wey labadii lugood midigta in la horaysiiya waa sunna wey waayo waa isku xubin wey masalada labaad ila almarfaqayn suxulku waa soo gelaya axaadiistaa caddaysay xataa ashraca fi lcadad nabigu waa maydhay ilaa uu suxulka dhaafay oo cududda uu galay xadiidka waxaa kaloo laga faaidaysanaya madaxa in hal mar la masaxay waayo waxaa la sheegay wejiga saddex gacmaha in la maydho saddex lugaha saddex in la maydho madaxii waxaa la yidhi madaxa masaxa biraasi madaxuu masaxay baa ta labaad masixitaanka waa la fududeeyey marka haddii lagu celceliyo maydhid bay noqonaysa celcelintaasina waa cuslayn wey markaa madaxa hal mar baa la masaxaya shaaficiyadu waxay leeyihiin madaxa waxaa la masaxayaa saddex jeer baa la masaxaya riwaayo sunanta ku timi wa masaxa rasahu alaaan bay daliishanayeen laakiin xadiidka asalkiisu waa muttafaqun calayhi ziyaadadaas kuma jirto culimo badan waa daciifiye laakiin iyaga qaarkood xasan bay ku tilmaameen waxaa kaloo la isku khilaafa masaxa birasihi badaasi ma tabciidiya mise waa baaulilsaaq oo tilmaamaysa masaxa marka la masaxayo in la taabanayo madaxii la taabanay waana hawada laga masaxay si toosa loo masaxay shaaficiyadu bacda tabciid bay ka dhigeen tabciid bay ka dhigeen waxaa la qaata xanafiyada madaahibta kalena waxay qabaan bacdu inay tahay ilsaan madaxana la wada masaxay taana waxay u daliishanayaan bacda luqada inay tabciid faa'iidayso waa laysku khilaafsan yahi laakiin ilsaaq inay faa'iidayso waa macnaheeda ugu weyn ay caanka ku tahay markaa ilsaaq ma aha sidaasaana xoog badan in madaxa la wada masaxay shaaficiyadu waxay leeyihin madaxa qayb ka mida in la masaxo ayaa rukniya laakiin in la wada masaxo dhammaantii waa sunna bay yidhahdeen iyadoo khilaafka laga baxayo axaadiista sidaa tilmaamaysana la daliishanayo masaail badan oo kalena waa ku sugan tahay laakiin axaadiista kale ee weysadaynu u dibdhigan doonaa wallahu aclam wsal allahu waslm calaa nabiyina muxamed waaalihi wasaxbihi waslm